bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlaam عlى rasuuli الlah عlى آlih وصaxbih أجmaعiin wbacd waxaan soo bilownay kitaabkii ahaa kitaab aljanaaئis oo ka mid ahaa kitaabkii manhaج الsaalikiin lishaykh cabdالرaxmaan bn naasir الsacdi raximah اllah waxaan soo qaadanay dhowr masalo masalada koobaad waxay ku saabsanayd eh, <clears throat> talqiinta yani meydku markuu dhinto in markaasi loo laqino shahaadada si ay u noqoto hadalkiisa oo ugu dambeeya taas waa midda yacni saxda ah waxaan kaloo tilmaannay inay jirto talqiin yacni markaas dadka qaarkood ay sameeyaan iyagoo cuskanaya axaadiid daciif ah taasina inay tahay yani bidco wuxuu soo sheegay sheekhu yani in lagu akhrinayo meydka ama markuu dhimanayo yani suuratu yaasiin laakiin yani xadiidka culimmadu way daciifiyeen yani saan soo sheegnay oo xadiidku waa daciif wuxuu sheekhu yidhi oo inoo soo sheegoo kale yani meydkii in la diyaariyo oo la mayro oo la kafno lagu tukado oo markaasi qabrigiisii loo qaado arrimahaasi inay yihiin yani fardu kifaaya masaladii sheekh uusan sheegin oon tilmaanay waxay ahayd yani masaladii ku saabsanayd mayritaanka kayfiyada ayaa loo mayrayo maydka markaas laga yaabo sheekhu maadaama ay tahay shay iska mashhuur ah iska macruuf ah inuusan tilmaamin yani waxaan tilmaannay kayfiyada marka sunnada ah oo markaas in loo mayro meydku ay tahay ayaan tilmaannay sheekhu wuxuu yidhi raximah اllah wa sifatu الsalaati calayhi an yaquuma fayukabira fayaqra'a alfaatixata uma yukabira wayusaliya cala اnabiyi sala اllahu alayh wasalam uma yukabira wayadcuwa lilmayiti fayaquul yani sifada yani loogu tukanayo meydka waxa weeyaan an yaquuma inuu istaago oo fayukabira imaamkii uu takbiirto oo fayaqra'a alfaatixata faatixadii uu akhriyo uma yukabira uu takbiirto wayusaliya cala اnabiyi sala اllahu alayh wasalam nebigana ku saliyo uma yukabira kadibna uu takbiirto wayadcuwa lilmayiti meydka uu duceeyo oo fayaquula uu yidhaahdo allaahuma kfir lixayinaa alla u dhaaf yacni kaayaga nool wa mayitinaa iyo midkayaga dhintay wa sagiirinaa kaayaga yar iyo wa kabiirinaa kaayaga weyn wa shaahidinaa midkayaga goobjooga ah iyo wa qaa'ibinaa midka maqan wa dakarinaa kaayaga dakarkaa oo labka ah ragga ah wa unhaana iyo kuwa dhadig oo dumarka ah allaahuma man axyaytahu yacni midka aada noolayso mina annaga naga mid ah fa axyihi cala alislaam islaamnimada ku noole waman tawafaytahu midkaad oofsato oo aad dishana fa fatawaffahu cala aliimaan iimaanka ku oofso oo iimaanka ku dil yani ducadaas ayuu markaasi ku ducaynayaa xadiidkana imaamu axmed iyo tirmidi iyo abu dawuud iyo ibnu maajah iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo bayhaqi yani kayrkoodba way wariyeen min xadiii abi hurayra waana xadii yani markaasi saxiixa imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiiun xasanu صaxiix xaakimna wuxuu yidhi waa calaa shari shaykhayn kadalika hayami wuxuu yidhi yani rijaashiisu waa rijaal saxiix imaam alalbani raximah llahna waa saxiixiyey marka xadiidku waa xadiid saxiixa wey waxaa kaloo loogu ducaynayaa oo ka mida ducada loogu ducaynayo allahuma kfir lahu warxamhu wacaafih wacaafihi wacfu canhu waakrim nusulahu wawasic mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار انت ذنبه يعني يدك ما laakiin waa takmilada xadiika weyaan takmilada xadiidka weeyaan oo inta sheekhu inoo qoray yani intaas ayaa ka dhiman allahuma laa taxrimna eh, ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lana walahu allaahuma kfir lahu alla u dhaaf maydkani allaahuma kfir lahu alla u dhaaf maydkani warxamhu alla u naxariiso wacaafih allow caafi waxaad ka caafisaa yani maa qad yusiibuhu min asuu xumaanta asiibaysaa allow ka badbaadi ay ka mid tahay cadaabuqabriga wacfu canhu allow iska cafi waxaad ka cafisaa wixii ka xasilay iyo ka gaabintii uu la yimid allow u cafi ay tajaawaz canhu maa farata fiihi min alwaajibaat fii xaali xayaatihi waxaad ka dhaaftaa wixi ka gaabiyo waajibaadka intii uu noolaa allow ka dhaaf wa akrim nusulahu allow wanaaji martisoorkiisa iyo martiqaadkiisa allow wanaaji wawasic allow u waasico u ballaari mudkhalahu ama madkhalahu makaanka uu gelaya iyo meesha uu gelayo qabriga ah allow u waasici waqsilhu allow ku mayr bilmaa'i biyo waalji thalji ku mayr iyo walbaradi barad wanaqihi min adunuub alla waxaad ka nadiifisaa oo ka tahirtaa dunuubta kamaa yunaqa athawbu alabyadu sida markaasi loo tahiro loo nadiifiyo athawbu alabyadu marada cad min addarasi yacni wasakhda iyo uskaga wa abdilhu alla wa ugu bedel daaran khayran min daarihi daaran daar ugu bedel daartaasoo khayran min daarihi ka khayr badan daartiisii uu ka yimid oo adduunkaha wa ahlan khayran min ahlihi waxaad oogu beddeshaa ahal ka khayr badan ahalkiisii wa zawjan khayran min zawjihi zawj iyo xaas ka wanaagsan xaaskiisii oo ugu beddel wa adkhilhu ljanna allow jannada geli wa acidhu min cadaabi alqabri kana badbaadi cadaabu lqabriga ow min cadaabi annaar xadiikana imaamu muslim baa wariyey min xadii cawf ibni malik radia allahu canhu allahuma laa taxrimna allow hanaga hoojin ajrahu ajarkiisa walaa taftinna allow hana fitnayn bacdahu gadaashiisa waqfir lanaa allow noo dhaaf walahu asagana allow u dhaaf wuxuu noo sheegay yani sheekhu Eh, marka loo ducaynayo meydka yani ducada loogu ducaynayo ayuu inoo sheegay ducadii hore ducaa caamay ahayd allahuma akfir lixayina wamayitina wasagiirina wakabiirina eh, allahuma akfir lahu warxamhu wacaafih waa meydka markaasi lagu tukanayo hadduu yahay meydku yani qof dumara ah hadduu yahayna lafdiga mudakarka mu'anas baa laga dhigaya waxaa la odhanayaa allahuma akfir laha warxamha wacaafiha lafdiga damiirka mu'anas baa laga dhigaya kadalika hadday laba yihiin yani damiirka waxaa laga dhigayaa muhani jamaca hadday yihiin rag iyo dumar isugu jirana jamac baa laga dhigayaa jamac rag ah allahuma akfir lahum warxamhum wacaafihim wacfu canhum ayaa la odhanaya hadday yihiin jamac dumar ah oo markaasi markay rag iyo dumar yihiin waxaa la qallibayaa damiirka xagga mudakerka oo hum ayaa laga dhigaya hum yani allahuma kfir lahum warxamhum wacaafihim wacfu canhum hadday muana yihiinna muana keliya hadday yihiinna oo markaa rag ku jirinna damiirka muana baa laga dhigayaa allahuma kfir lahunna soo waadix maaha marka damiirku wuxuu isku bedelayaa yani cidda lagu tukanayo waxa ay tahay ayuu isu bedelayaa ayib haddii qofku uusan aqoon uusan garanayn cidda uu ku tukanayo muxuu yahay waana sida inta badan dhacdaa oo markaasi markii salaadaha laga baxo ayaa imaamku wuxuu yidhahdaa janaasaan ku tukanaynaa qofku marka ma garanayo mudakar baa ma rag baa maseo dumar ma garanayo culimadu waxay leeyihiin inuu damiirka tadkiiriyo oo sida hadda yani xadiidku inoo tilmaamayo in sidaa loo daayo waa u bannaanta oo uu yidhaha allahuma qfir lahu warxamhu ayib macnuun wuxuu noqonayaa yani lahu ay lihada shaksi shaksigan lagu tukanayo alla u dhaaf allahuma qfir lahu ay lihada shaksi shaksi haddii la yidhaahdana waxaa soo gudagelaya mu'anadkii iyo mudakarkii labaduba shaksi waa la yidhaahdaa gabadhu waa shaksi ninkuna waa shaksi soo maaha marka la tadkiirinayo macnahaasaa la niyoonayaa in macnaa shaksi loo jeedo ayib waxaa kaloo bannaan in markaasi la taaniifiyo allahuma kfir lahaa la yidhaahdo iyadoo loo jeedo bimacnaa aljanaaza janaasada lagu tukanayo janaazana waa mu'ana marka iyadoo xaggaa laga eegayo janaasaduna mudakarkana waa janaasa waa la yidhaahdaa muanadkana waa la yidhahda oo meydka ayaa janaaze la yidhaahdaa waanaan soo marnay darsigii hore in lagu ilaaqo marka yani waxaa loo ta'niifinayaa ayadoo bimacna aljanaaza loo jeedo ayaa la ta'niifinaya marka labaduba bannaan bay culimmadu yidhaahdeen mar qofku hadduusan garanayn cidda uu ku tukanayo ma mudakarba mase waa mu'ana ma ragba mase waa dumar haddii laakiin uu markaa og oo garanayo yani hadduu mudakar yahayn lafdiga wuu tadkiirinayaa hadduu muana yahayna lafdiga wuu taniiinaya allaahuma kfir lahu alla u dhaaf warxamhu alla u naxariiso wa caafihi alla u caafi waxaad ka badbaadisaa waxa asiibaya xumaanta asiibaysa ay ka mid tahay cadaabuqabriga iyo waxa la midkaa ah. allow markaa ka caafi wacfu canhu allow ka cafi wixii ka xasilay oo ka gaabin ah yani allow ka cafi wa akrim nuulahu nusulkiisa nulahu iyo nusulahu labaduba yani waa banaan tahay yani zaada in la sukuuniyo iyo in la damiyo marka waxaa loo jeedaa yani ikraamu yani nusulku waa yani qofka martida waxa la siiyo weeye maadaama qofkani uu ka tegayo adduunyadii aakhare uu tegayo yani allow martiqaadkiisa iyo martisoorkiisa allow wanaaji oo wasic allow ballaari oo u waasici madkhalahu meesha uu gelayo mudkhalahu iyo madkhalahu labaduba bannaan in markaa miinka la fadxiyo iyo miinka in la damiyo miinka haddii la fadxiyo madkhal la yidhaahdo makaankii baa loo jeedaa madkhalkii meeshuu gelayay baa loo jeedaa haddii la fadxiyo waa ismakaan waa daraf miimiya weeye ayib haddii la damiyana waxaa loo jeedaa yani waa masdaru macna idkhaal baa loo jeedaa mudkhalahu ay idkhaalahu oo wasic allahu waasici madhalahu yani marka sida fiican yani waa fatxaha wey ayadoo labadu ay bannaan yihiin haddana yani maadaama loo jeedo madhalka yani qabriga yani qabrigu waa makaan marka wasic allahu waasici madhalahu makaanka uu gelayo alla u waasico qabriga ah waqsiluu allow ku mayr bilmaai biyo ku mayr yani xisiga ahaa waa lasoo oo waa lasoo kafnay hadda lakiin waxaa loo jeeda qasdigani iyo maritaankani waa kii macnawiga ahaayo allow dunuubta ka mayr baa loo jeedaa waqsiluu ku mayr bilmaai biyo ku mayr walji alji ku mayr waalbaradi baradka ku mayr aljiga iyo baradka farqiga udhaxeeya aljigu waa barafka waa biyaha cerka ka yimaada oo markay dhulka yimaadaan isqabsada baa alji la yidhaahdaa baradkun waxa weeyaan cerka wuxuu ka imaanayaa isagoo baraf oo kale ah dhulka markuu yimaado ayuu biyo isu bedelayaa soo waadix maaha farqigaasaa udhexeeya marka aljigu dhulka markuu yimaado baraf noqonaya barafka cadoo la yaqaan wey baradkuna waxa weeyaan waa yani xabulhamaan baa loo yaqaanaa isagoo yani baraf oo kala ayuu soo daayaa kadib markuu soo dao kadib ayuu markaa biyo isu bedelaya ayb marka wthalji allow markaa kumayr baraf kumayr iyo walbaradi barad kumayr baradku yani waa kaas weyaan waa biyahaas iyagoo markaa barafa xagga sare ka imaanaya wanaqihi allow ka nadiifi min adunuubi dunuubta allow ka ahir oo ka nadiifi kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawbu labyadu yani marada cad min addanasi yani danaska iyo wasakda ama uskaga sida looga nadiifiyo looga ahiro alla oga yani takmilada la socta xadiidka oo markaasi la socta waxaa weeyaan waabdilhu daaran khayran min daari allow ogu bedel daar ka khayr badan daartiisa oo qofku saddex daarood buu maraa daarta koobaad waa daarta adduunyada wey ta labaadna waa barzakha intuu qabriga ku jiro weeye tan ugu dambaysana waa daaru aakhira ima ila aljanna wa ima ila annaar adduur alaa baa loo yaqaana saddexda daarood oo qofku uu maro marka hadda marka loo ducaynayo waxaa la leeyahay yani daartii ka yimi adduunka daar ka wanaagsan allow ugu bedel daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min ahlihi ahal ka wanaagsan ahalkiisii allow ugu bedel ahalka la sheegaya culimadu waxay yidhaahdeen qaar ka mida waa khadamkaa loo jeedaa yacni shaqaalo ka wanaagsan kuwii adduunka uu haystay yacni kuwo yani ka wanaagsan allow ugu bedel oo markaasi saa lagu fasiro ama in la yidhaahdo ahalku waa qaraabadiisii weeye ayib wa zawjan khayran min zawjihi alla waxaad ugu bedeshaa zawj iyo yacni xaas ka wanaagsan min zawjihi xaaskiisii alla ugu bedel wazawjan khayra min zawjihi ayb oo markaa waxay noqonaysaa min cafi alkhaasi cala alcaam ahalku caam buu ahaa zawjka marka wuxuu noqonayaa khaas buu noqonayaa marka khaas waxaa lagu cadfay caam lagu cadfay wazawjan khayran min zawjihi oo markaas ahalku soo gudagelayaa zawjku waa soo gudagelaya yani zawjadii way soo gudagelaysa ahalka hore marka dambena yani gaar baa loo sheegay wa adkhilhu ljanna allow jannada geli waacidhu allow ka badbaadi min cadaabi alqabri aw min cadaabi innaar ibdaalka xagga zawjka ku saabsan haddii markaas cidda lagu tukanayo ay qof dumara tahay hadday tahay yani waxaa loo jeedaa yacni zawj kii yacni zawjkeedii ka wanaagsan oo ugu bedel waxaa loo jeeda xagga akhlaaqda yani in zawjkii zawjka loogu bedelaya maaha laakiin tabdiilku waa agga ifaadka weye xagga sifaatka weeyaan soo waadix ma cayntiis in la bedelaya maaha kadalika yani ninka laftiisa marka loogu ducaynayo zawjo ka wanaagsa zawjadiisii hadday tahay zawjadiis min ahli janna hadday noqoto yani ayadoo lafteeda waxay noqonaysaa zawjo ka wanaagsan xagga sifadii yani sifaatkii hore yani sifaat ka wanaagsan ayaa loogu bedelaya waaciduu min cadaabi alqabri alla waxaa ka badbaadisaa cadaabalqabriga aw min cadaabi الnaar akhrajahu muslim xadiidka imaam muslim baa soo saaray allahuma laa taxrimna ajrahu allow markaasi hanaga xaaraantinimayn yani oo hanaga qadin ajrahu ajarkiisa oo qofkan yani e, meydka ah ajarkiisa hanaga qadin ajarkaas waxaa weeye tukashada lagu tukanayo yani salaadan lagu tukanayo yani ama dhimashadan qofka uu dhintay qofka muslimka markuu dhinto muslimiintu waa ka murugoonaya oo arrinkaas markaasi waa saamaynaya marka qofka muslimka ah yacni musiibadaas ka soo gaartay walaalkiis dhimashada u dhintay waa musiibo sabirka uu ku sabray yacni musiibadaasi ajarkeeda allaw ha naga qadin allahuma laa tahrimna ajrahu ama tukashada aan ku tukanay ha naga qadin walaa taftinna allaw hana fitnayn oo hana balayn bacdahu gadaashiisa waqfir lanaa allow noo dhaaf asaga iyo lana annaga iyo walahu asaguba yan noo dhaaf asaga iyo annaga labaduba allow noo dhaaf wain kaana sagiiran meydku hadduu yahay mid sagiiroo mid yar hadduu yahay qaala wuxuu odhanayaa bacda ducaa'i alcaam ducada caamka markuu ku duceeyo wuxuu odhanayaa ducada caamka markuu ku duceeyo wuxuu odhanayaa allaahuma ijcalhu allow ka yeel faratan farad ka yeel liwaalidayhi mid ka sii horeeya ka yeel labadiisa waalid wadukhran ay madkuuran mid yacni la kaydsado allaw ka yeel ay liwaalidayhi labadiisa waalid kayd oga yeel wa shafiican allah waxaad ka yeeshaa mid ergeeya oo mujaaban la aqbalo oo la ajiibo ergadiisa allaahuma haqil allaw cuslee bihi bisababihi sababkiisa waxaad ku cuslaysaa mawaasiinahumaa miisaanada ajarkooda iyo acmaashooda allow ku cusleh wa acdim allow weynee bihi bisababihi asaga sababkiisa ujuurahumaa ajarkooda allow weynee wajcalhu allow waxaad ka yeeshaa fii kafaalati ibraahiim nabi ibraahim kafaaladiisa allow ka yeel iyo kafaalaqaadkiisa waqihi allow ka ilaali biraxmatika bisababi raxmatika raxmadaa sababkeeda waxaad ka ilaalisaa cadaab aljaxiim yani jaxiima cadaabkeeda allow ka ilaali eh, yani sheekh wuxuu inoo sheegayaa hadduu cidda lagu tukanayo maydku hadduu yahay ilmo yar ducadaas caamka marka lagu duceeyo ducada caamka waxa weye allahuma kfir lixayina wamayitina ducada caamka marka lagu duceeye kadib waxaa lagu darayaa allaahuma ajcalhu faratan faradku yani af soomaaliga waxaa loo yaqaana ceelalyo cidda kasii horaysa yani xoolaha markii ceelka loo wado cidda kasii horaysa oo usii diyaarisa yani meeshii ay ka cabbi lahaayeen kaasaa farad la yidhaahdaa marka wuxuu kasii horumarayaa labadii labadiisi waalid waxaad yani oga dhigtaa mid kasii horumara oo farad ah liwaalidayhi xadiid baa soo arooray saxiix ah yani xasan ah nebigu inuu sheegay sal allahu aleh wasalam yacni nin ayaa waxaa dhintay inaan uu jeclaa ilma jeclaabaa ka dhintay nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam miyaadan ku farxaynin yacnii albaab kastoo aad tagto oo ka mid a ah albaabada jannada inaad tegaysa asagoo kaaga sii horeeya si markaa uu kaaga furo miyaadan ku farxaynin yani waan ku farxayaa qofkii yacni inuu oga sii horeeyo jannada ayib marka farad alla ooga dhig wa dukri ooga dhig dukrigu wax la kaydsado weeye duran manaa madkuuran madkuuran allo ka yeel labadiisa waalid kayd ooga yeel yarjicaani ilayhi cinda alxaaja kayd ay u noqdaan markay u baahdaan alla ooga dhig ilaa waxaa kaydka qofku xoolaha kaydko meeluu dhigto wuxuu u noqdaa markuu u baahdo saasoo kale allow ka yeel mid ay u noqdaan markay u baahdaan allow ka yeel ayib waxaad ka yeeshaa wa mujaaban shafiicu waa ergeeyaha wey shafiic macnaa shaafic baa hadda loo jeedaa hafiic bimacnaa shaafic samiic bimacnaa saamic mid ergeeya allow ka yeel mujaaban la aqbalo oo qofka ergada in la aqbalo ergadiisa waa suurtagal inaan la aqbalinna waa suurtagal marka waxaa loogu ducaynayaa inuu noqdo mid u ergeeya waalidkiisa oo laga aqbalo allow ka yeel ayib allahuma haqil bihi mawaasiinahuma allah waxaad ku cuslaysaa sababkiisa miisaankooda yacni acmaashooda marka la miisaamayo waxaad ka yeeshaa mid cusleeya acmaashaas oo ahlusunna waljamaca waxay qabaan yani acmaasha in la miisaamayo miisaanku inuu xaq yahay oo acmaasha la miisaamayo laakiin nimanka loo yaqaano muctasila ayagu waxay leeyihiin yani miisaanka way dafirayaan waxay leeyihiin waa kinaaya can iqaamat alcadli yani waa dafirayaanoo way diidayaan in markaas la ismiisaamayo laakiin sida saxiixa ah waa madhabka ahlusunna waljamaca weeyaan in markaasi yani miisaanku uu jiro waxa la miisaamayo yani culimmadu yani nusuusta qaar waxay tilmaamaysaa acmaashii in la miisaamayo nusuusta qaar ka midana waxay tilmaamaysaa yani suxuftii lagu qoray acmaasha in la miisaamayo adilada qaarna waxay tilmaamaysaa yani qofkii laftiisii yani in la miisaamayo laakiin isma diidayaan <clears throat> asalku waxa weya waa acmaash waxa la misaamiyo eh, allahuma haqil bihi mawaasiinahuma wa acdim bihi ujuurahuma allow waxaad ku weynaysaa ajarkooda ajarkooda ku weynay oo markaasi mid ajar yani ajarka u badiya allow ka ye ajarkooda yani uu ku bato oo markii ilmihii uu dhinto oo marka labadii waalid markaasi ay ka murugoodaan masiibadaas ay ku sabrayaan ajar baa ugu kordhaya marka waxaad ka yeeshaa mid ajarkoodu uu ku bato ayib wajacalhu fii kafaalati ibraahim waxaad ka yeeshaa mid ku sugan kafaaladii ibraahim aar baa soo arooray yani min abidunya uu soo saaray oo odhanaya ina fi ljannati la shajaratan yuqaalu lahaa tuuba jannada waxaa ku sugan geed la yidhahdo tuuba kulluhaa duruuc geedkaasi dhammaantiisu waa naaso man maata min asibyaani aladiina yardacuuna radaca min tuuba ilmaha dhinto asagoo naaska hooyadii jaqaya sidaa ku dhinta geedkaa tuuba ayuu markaa jaqayaa ayib waxaadinuhum ibraahim khaliil raxmaan cidda xanaanaynaysana waa ibraahim cidda xanaanaynaysana waa ibraahim sixadiisa yani <clears throat> ma arag xadiidka ama aarka laakiin wuxuu tilmaamayaa yani markaasi cidda ka waraysa in markaasi uu yahay ibraahim waxaa soo arooray fii saxiixi albukhaari nabigu sal allahu aleh wasalam habeenkii la dheelmiyey in markaasi uu ku arkay in la tusay nin nin dheer oo markaasi yacni beer qurux badan ku dhex jira markii uu weydiiyey labadii malagna waxay ninkaasi beerta ku jira waxaa dhinacyada ka fadhiya caruur markii uu weydiiyey labadii malag waxay ugu jawaabeen ninkaad yani aad aragtay waa ibraahiim caruurtaasi dhinacyada ka joogana waa caruurtii yani aladiina maatuu cala alfitra waa kuwii kusoo dhintay islaamnimada weeyaan ayib waxaa u dambeeya waqiih biraxmatika cadaab aljaxiim allah waxaad ka badbaadisaa bisababi raxmatika waa tawasul bisifati eh, illahi caza wajal waxaa lagu tawasulaya oo ilaah loogu dhowaanayaa sifadiisa sifat raxma bisababi raxmatik waana bannaan tahay yani sifaatka alleh in lagu tawasulo waxaad ka badbaadisaa yani raxmadaada sababkeeda cadaabka jaxiimo allow ka badbaadi waxaa la isweydiiye oo ishkaal ah yani ilmahan yari oo markaasi isagoo markaasi aan baaliq ahayn dhintay yacni see markaasi loogu ducaynayaa in la yidhaahdo yani jaxiime ka badbaadi lanna dembi maba kasban dembi lama imaan culimmadu waxay leeyihiin yani wuxuu noqonayaa yani qof kastaba naarta waa gelaya aayaddii alla wuxuu ku sheegay fi suurati maryam wain minkum ila waariduha kana calى rabbika xatma maqdiya uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jifiya marka marka loo bandhigo naarta oo wuruudkaasi ayaa loo jeedaa alla markuu ku arooro ka badbaadi maadaama qofkaas uu ku arooraya halkaas dadkii qaarna ay markaa ka gudbayaan qaarna halkaa looga tegayo allow ka badbaadi taasaa loo jeedaa waqihi waqih biraxmatika cadaab aljaxiim ayb uma yukabiru wayusalim intaa kadib waa takbiiranaya waa takbiirtii afaraad weeye wayusalimu waana salaamo naqsanaya saaxib cawn macbuud yani sharaxa kitaabka sunan abi daawuud sheekha iska leh isagu wuxuu sheegay wuxuu yihi lam yahbut can nabiyi sal allahu alay wasalam bisanadin saxiix anahu callama asxaabahu ducaan aakhra lilmayit asagiir hayra adducaa aladii callamahum lilmayit alkabiir kama sugna nabi maxamed sal allahu aleh wasalam eh, kama sugna nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yani inuu baray asxaabtiisa duco loogu ducaynayo ilmaha yar oo aan ahayn ducadii loogu ducaynayay yacni qofka weyn oo ducadii aan soo marnay ahayd laakiin yani aaaar kale ayaa soo aroortay eh, tilmaamaysa markaasi in loo ducaynayo waxaa xasan radi allahu canhu xasan albasri wuxuu soo wariyey inuu yidhi yuqra'u cala aطifli bifaatixati اlkitaab wayaquulu allahuma ajcalhu faratan wasalafan waajra ayb yani marka ilmaha ifliga ilmaha yar lagu tukanayo waxaa loogu ducaynayaa oo la odhanaya allahuma ajcal faratan wasalafan waajran waxaa wariyey imaamu albukhaari fii kitaab aljana'is kadalika yani waxaa ka sugan muqiir bnu shucba radi allahu canhu yani inuu yidhi assaqtu yusallaa calayhi wayudcaa liwaalidayhi yani ilmaha yar oo markaasi dhiciska ah waa lagu tukanaya waxaa loo ducaynaya labadiisa waalid bilmaqfirati waraxma maqfiro iyo dembidhaaf iyo naxariis ayaa markaasi loo weydiinaya loogu ducaynaya uma yukabiru waa takbiiranaya oo wayusalimu waa salaam naqsanaya yani takbiirta afaraad yani markuu takbiirto wuu salaam naqsanaya waxay isku khilaafeen yani tasliimtu ma hal bay noqonaysaa mase waa laba tasliimood ma laba tasliimood ayuu markaa laba goor buu salaam naqsanayaa sida la yaqaano salaadaha caadiga mase wuxuu ku kaaftoomayaa hal tasliim oo xagga midigta ah labaduba waa la soo wariyey hal tasliim iyo laba tasliim labaduba waa la soo wariyey hal tasliim in lagu kaaftoomo waxay ka sugan tahay lix asxaabta ka mid ah lix saxaabi ayaa laga soo wariyey oo ka mid yaha cali iyo ibnu cumar ibnu cabaas jaabir iyo abi hurayra iyo anas bin maalik ibnu abi awfa yani asxaabtaas waxaa ka sugan in lagu kaaftoomi karo hal tasliim oo markaa uu salaamu naqsado inuu kaaftoomi karo ibnu mubaarak oo axad salaf ah isagu wuxuuba odhanayaaba cidda markaasi salaamo naqsataa laba tasliim fa huwa jaahilun jaahil qofkaasi waa jaahil qofkaasi waa jaahil laakiin axaadiis kalea sheegaysa in markaa laba tasliimood la salaamo naqsanayo xadiidka ibn mascuud uu warinayo wuxuu odhanayaa alaau khilaalin kaana rasuulu اllahi sal اllahu alيh wasalam yafcaluhuna tarakahuna الnaas ixdaahuna atasliimu cala اljanaazati mil tasliim cala الsalaa saddex arrimood oo nabigu uu samayn jiray sal allahu aleh wasalam dadku way ka tageen mid ka mida waxaa weeye yacni markaasi in la salaamo naqsado marka meydka lagu tukanayo sida salaadii oo kale waana xadiid markaasi yani haabit oo xadiid xasana weeyaan kadalika salaadaha caadiga in looga qiyaasto salaadaha caadiga oo la yaqaan qofku abayani laba eh, tasliimadood ayuu la yimaadaa qiyaasan calaa haada yacni ayay culimmadu yidhaahdeen laba tasliimna waa markaasi waa sugan tahay marka labaduba waa bannaan tahay kii lala yimaadaba yani waa bannaantahay laakiin sida badan waxa weeyaan tasliimatayn waana sida uu rajaxayo yani ibnu xasmi alظaahiri raximah اllah ayb wqaala nabiyu sal اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi maa min rajulin muslimin ma uu jiro nin muslim ah yamuutu dhimanaya oo fayaquumu ay istaagayaan calaa janaasatihi janaasadiisa arbacuuna rajula afartan nin afartankaasoo laa yushrikuuna biاllaahi shayئan ilaahay aan shirki u samaynayn hadday jiraan ilaa shafacahum اllahu fiihi ilaahay shafaacada ergada waa ka aqbalaa rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa wariyey xadiidkan wuxuu tilmaamaya nabigu sal اllahu alay wasalam inuu yidhi maa min rajulin muslim yamuutu rajul gaar kuma ahan yacnii cid kastoo shaqsi kastoo dhintaa loo jeeda markaas oo muslim ah ayib yani muslim baa hadda loo jeedaa maa min rajul muslim yani shaksi muslim ah rajulku manaa yani qof baa loo jeeda muslim ah oo dhimanaya ma uu jiro oo markaas fa yaquumu calaa janaazati arbacuuna rajulan yani ay istaagayaan janaasadiisa afartan nin rajulka laftiisa waxaa loo jeedaa yani muslim baa loo jeedaa muslim ayaa loo jeedaaye rajul gaar kuma ahan oo laga qaadan mayo dumarku inaysan ku tukan karin yani meydka waa ku tukan karaan oo waxaa tusinaya sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu saxaabigii ka mid ahaa axad alcasharati almubashiriina biljanna markuu dhintay yani zawjaadka nebiga waa ku tukadeen zawjaadka nebi moxamed sal allah alay wasalam waa ku tukadeen waana xadiis sugan oo haabita weeye marka waxaa laga qaadanaya dumarku inay ku tukanayaan ay u bannaantay inay ku tukadaan ayib afartankaasoo laa yushrikuuna biاllahi shayئan markaasi alla aan shirki u samaynayn afartanka hadday ku tukadaan ilaa shafacahum allahu fiih ilaa dadkan ku tukanaya erga waa ergo yacnii waxay erga u yihiin in qofkani dembigiisa loo dhaafo jannada la geeyo afartankaasi marka sifadaa leh hadday ku tukadaan ilaahay waa ka aqbalayaa ergadaasi waa ka aqbalaya xadiid kale waxaa ku soo arooray fii saxiixi muslim yani min xadiii caaisha iyo xadiii anas yani maa min eh, mayitin yusalii calayhi ummatu min almuslimiina yabluquuna miatan yani ma uu jiro meyd ay ku tukanayaan ummad yani ama koox muslimiinta ka mid ah oo markaasi boqol gaaraya tiro ahaan yani dhammaantoodna ay erge u dalbayaan ilaahay waa ka aqbalaya ergadaas xadiikaasna boqol buu sheegaya xadii kale waxaa soo arooray yani asxaabu sunanku ay wariyeen yani saddex saf qof ay ku tukadaan yani asaguna in markaasi loo dhaafayo oo markaasi shafaacadaasi egadaa laga aqbalayo waxay ku jamciyaan yani axaadiidtaas yani culimmadu sida qaadi ciyaad oo kale wuxuu odhanayaa yani nebigu sal allahu alay wasalam su-aalo la weydiiyey buu ka jawaabay yani afartanku cid baa weydiisay saasuu marka ugu jawaabay boqolka cid baa weydiisay saasuu ugu jawaabay marka waxay ahayd su-aalo u ka jawaabayey imaamu nawowi asagu wuxuu odhanayaa yacnii waxay ahayd waxaad moodaa oo ixtimaali kartaa in markii hore loo sheegay nebi maxamed sal allahu alay wasalam boqol hadday ku tukadaan in laga aqbalayo ergada haddana loo sheegay afartan hadday ku tukadaan in laga aqbalayo mar saddexaad in loo sheegay haddana hadday ku tukadaan saddex saf in laga aqbalayo labada hore xadiika sheekhu inoo sheegay oo ah arbacuuna sheegaya iyo xadiika boqolka sheegaya labaduba fi saxiix muslim bay ku sugan yihiin laakiin xadiika kale oo saddexdaas saf sheegaya isagu waa xadii aciif ah waa xadii daciifa ah oo waxaa ku sugan yani isxaaq sheekhii la ohan jiray ayaa ku sugan oo canbuu ku soo wariyey marka culimmadu way daciifiyeen yani xadiikaas labada horena yani markaa jawaabta sidaas ayay noqonaysa ama jamacu wa nabiyu sal allahu alay waslam nabigu wuxuu yidhi maa min rajulin ma uu jiro nin muslimin yacni shaksi muslima oo yamuutu dhimanaya oo fa yaquumu ay istaagayaan calaa janaasatihi arbacuuna rajulan yacni afartan markaas qof oo muslimiin ah laa yushrikuuna billahi shayan oo markaa alla aan shirki u samaynayn ilaa shafacahum allahu fiihi ay qabila shafaacatahum ilahay waa ka aqbalaya shafacahum allah ay qabila shafaacatahum alla wuxuu ka aqbalaya ergada ay yihiin oy leeyihiin allow qofkan u dhaaf yani oo jannada gee oo cadaab ka badbaadi alla waa ka aqbalaya rawahu muslim xadiidka imaamu muslim ayaa wariyey wa qaala nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam man shahida aljanaazata qofka yani janaazada ka qayb kala xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukado falahu qiraadun qofkaasi wuxuu leeyahay qiraad buu leeyahay waman shahidahaa qofka ka qayb gala xataa tudfana ilaa laga aasayana falahu qiraaaani laba qiraad buu leeyahay qiila waxaa la yidhi wamalqiraaaani labada qiraad maxay yihiin qaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam milu ljabalayn cadiimihi yacni qiraadaynku waa sidii laba buur oo kale oo waaweyn ayay la mid yihiin muttafaqun calayhi yani xadiidka imaam bukhaari iyo muslim ayaa markaas soo saaray wuxuu tilmaamayaa xadiidku yani ajarka laga helayo ka qaybgalka laga qaybgelayo yani markaasi janaazada yani tukashada lagu tukanayo ajarka laga helayo iyo aastaanka la aasayo ajarka laga helayo in laga qaybgalo yani aastaankeeda ajarka laga helayo yani tukashadii qofku hadduu ku tukado oo markaasi uusan raacin yani hal qiraad buu leehay qiraadkuna waa milu jabal waa buur oo kale milu jabal uxud buu nabig ku sheegay sal allah alay slam buurta uxud oo kale wey haddii qofku markaasi ilaa markaa laga aasayo uu la joogana yacni buur kale wax la ego ajara ayaa markaa loogu darayaa markaa qofku wuxuu la soo noqonaya qofka ka qayb galay salaaddii iyo dafnigii iyo aastaankii labaduba wuxuu la soo noqonayaa laba buuroodoo waaweyn oo ajaruu la soo noqonayaa xadiikaas markuu u sheegay abu hurayra ibnu cumar markuu u sheegay ee wuxuu yidhi arrinku sidaa hadduu yahay ajarka noocaas haddiiba laga helayo waxaan dayacnay buu yidhi qaraarid fara badan baanu dayacnay ilaa dad badan waxaa laga yaabaa inay arkayaan dad yani dhintay oo markaa lagu tukanayo oo markaa yani uusan ku tukan dad qabrig loo sii wado isagoo awoodi kara inuu raaco uusan raacin sawaadix maaha marka wuxuu yidhi waxaanu dayacnay qaraarid fara badan baan iska dayacnay buu yidhi yani ajarka intaa le qofka ku helaya haddii lagu helayo wax la dayaca maaha waxaa laga yaabaa inay qaadato yani tukashada lagu tukanayay aastaanku inay wakhti kooban qaadato ajarka intaa la egna waa laga helaya marka wax la dayaca maaha qofka heli kara yani markaa waa inuusan ka harin oo markaa ku tukada haddii lagu tukanayo haddii la aasayaan waa inuu yani ka qayb galaa wa qaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam man shahida aljanaaza qofka yani ka qayb gala janaazada xataa yusalla ilaa lagaga tukanayo calayha falahu qiraatun wuxuu leeyahay qiraat buu leeyahay waman shahidaha qofka ka qayb gala xataa tudfana ilaa laga aasufo lahu qiraataani laba qiraad buu lehay qiila waxaa lagu yidhi nabiga sal alla alay wasalam wama alqiraataani labada qiraad maxay yihiin qaala wuxuu yihi milu jabalayn alcadiimeyn waa sida laba buurood oo kaleo waaweyn oo kale weeye muttafaqun calayh ayb wanaha nabiyu sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu reebay an yujasasa alqabru qabriga la nuuradeeyo an yuqcada calayhi in lagu dul fadhiisto an yubna calayhi in la dhiso rawaahu muslim xadiidka imaamu muslim ayaa wariyey eh, wuxuu tusinayaa xadiidkan nebigu sal allahu alay wasalam inuu reebay in tajsiis lagu sameeyo oo la nuuradeeyo qabriga eh, waxaa loo diidayaa qabriga in la nuuradeeyo yacnii waxaa laga cabsanaya in markaasi eh, lagu fitnoobo oo markaasi tajsiiskan iyo nuuraddan la mariyey in loo maleeyo dadku yani caqiideeyaan oo u maleeyaan in markaas uu leeyahay masiye gaar ah iyo qiimo gaar ah oo halkaa markaas ay keensato inay baryaanoo ay wax ka raadiyaan qabrigaas qofka manaa ku aasan taasaa la diidayaa an qofka haddii la arko qabriga markaasi la nuuradeeyey qabuurihii kalena ay caada iska yihiin dadka caamada waxaa laga yaaba inay u maleeyaan in masiye gaara ah uu leeyahay waxa yani loo nuuradeeyey ayib marka waxaa weyaan waa sadda lidariicati shirki shirki ayaa markaa la doonayaa in xididada loo jaro oo markaa aan lagu fitnoobin taase nabigu waa diidey waa nahiyey wa an yuqcada calayh wuxuu kaloo nebigu nahiyey sal allahu alay wasalam yacnii in lagu dul fadhiisto xadiid baa ku soo arooray si gaar ah yacnii in lagu dul fadhiisto oo nabigu sal allahu alay wasalam yani wuxuu sheegay xadiis imaam muslim uu werinayo yacni qofku in markaas dhuxul daba uu ku fariisto oo intay maryihii gubto ay jidhkiisa soo gaarto yacni ayaa uga khayr badan inuu qofku qabri ku dul fadhiisto inuu qabri ku dul fadhiisto maxaa yeelay qofku waa muxtaram yacni xayan wa sidii markii uu noola oo muxtaram u ahaa oo aysan u bannaanayn qof fadhi in lagu dul fadhiisto ayaysan marka uu dhintana qabrigiisa in lagu dul fadhiisto aysan u bannaanayn waa in la ixtiraamaa ayib oo marka imtihaan baa ku sugan qofka haddii lagu dul fadhiisto qabrigiisa in la dulaystay o la ihaanaystay ayaa markaa ku sugan wa an yubnaa calayhi wuxuu kaloo nebigu reebay qabriga in la dhiso oo tajsiiska iyo yani dhismaha la dhisaya labaduba yani markaasi labaduba yani waxaa laga cabsanayaa in dadka ay ku fitnoobaan ay u maleeyaan waxa loo dhisay oo loo nuuradeeyey wax gaara inuu ku sugan yahay oo halkaa markaasi ay ku fitnoobaanoo ay markaas caabudaan ama ay baryaan binaha dhismaha la dhisayo yani Eh, isaga laftiisa xadiis baa ku soo arooray si gaar ah yani nebigu sal allahu alay wasalam yani cali eh, radi allahu canhu wuxuu ku yidhi yani qabri kasta oo taagan yani haddii aad aragtid yani waa inaad markaasi waa inaad sintaa dhulka la sintaa markaasi dhismihii lama ogola kadalika cali radi allahu canhu wuxuu u diray yani eh, yani taabici buu u diray abilhayaaj alasadi oo wuxuu ku yidhi rasuulku arrintu ii diray miyaanan kuu diraynin arrintu maxay tahay yacnii qabri kasta ood yani aragto isagoo markaasi kor loo taagay haddii aad aragto ilaa sawayta yacni markaasi qabrigaasi yani dhulkaad la simaysaayo yani in markaa lagu aqoonsado inuu qabri yahay mooyaane intaa wax ka dheeraada lama ogola intaa wax ka dheeraada lama ogola wanaha nabiyu sal allah alay slam nebigu wuxuu reebay an yujasasa alqabru qabrigii in la nuuradeeyo wa an yuqcada calayhi in lagu dul fadhiisto wa an yubna calayhi in la dhiso rawahu muslim xadiidka imaamu muslim ayaa wariyey wa kaana nebigu wuxuu aha sal allah alay waslam idaa faraqa min dafni lmayit hadduu ka faaruqo oo u dhammeeyo aasitaanka meydka waqafa calayh waa dul istaagi jire wa qaala wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf yacni u weydiiya ilahay oga dalba wasaluu lahu tahbiita waxaad ilaahay u weydiisaa inuu sugo oo jawaabta saxdaa ah ilahay inuu ku sugo fainahu alaana yus'al haddaa su'aal la weydiinayaaye rawahu abu daawuud wasaxahu xaakim xaakim baa tasxiixiyey kadalika ibnu baas raximah llah iyo eh, albani eh, labaduba way saxiixiyeen waa xadii markaasi yani saxiixa ah weeyaan eh, marka meydkii yani laga faaruqo aastaankiisa yani sida sunnaha waxaa weeyaan in la dul istaago oo markaasi eh, ilaaha loo weydiiyo yani dembi dhaaf oo allahuma kfir lahu la yidhaahdo kadalika ilahay inuu ku sugo jawaabta saxda ah. yani markaasi ayaa su-aasha lagu bilaabaya oo munkar iyo nakiir labadii malagoo la odhan jiraa u imaanaya su-aalihii bay weydiinayaan man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk su-aalahaasaa la weydiinayaa qofkii muminkaaha wuu ka jawaabaya si sax u oga jawaabaya sawaadox ma kii laakiin munaafiqa ahaa yacni kama jawaabi karo haa haah buu iska odhanayaa wuxuu odhanayaa dadkoo leh ayaan maqlayoo anna waan iska yidhi marka jawaabtii heli maya kaasi qofkii mu'minka ahaa oo iimaankiisu dhabta u ahaa asuu jawaabtu waa helayaa yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اdunya wa fi alaakhira ilah wuxuu ku sugayaa kuwa muminiinta qowlka saxda ah haabitka ayuu ku sugayaa oo markaa jawaabti bay helayaan oo markii su-aalaha la weydiiyo si saxay uga jawaabayaan kii laakiin munaafiqa ahaa iyo murtaabkii kuwaas jawaabtii markaas si saxa oga jawaabi mayaan wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa faraqa min dafni lmayiti markuu ka faaruqo aastaanka meyidka waqafa caleyhi waa dul istaagi jiray wa qaala wuxuuna odhan jiray istakfiruu liakhiikum yacni walaalkiin yacni dembidhaaf ilaahay u weydiiya wasaluu lahu tahbiita waxaadna ilaahay u weydiisaan allah inuu sugo oo jawaabta ku sugo maxaa yeelay fainahu alaana yus'al haddaa su-aashii la weydiinayaa rawahu abu daawuud wasaxahu alxaakim ilaa huna halkaa inoo joogo wallahu aclam